bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin ama bacd qaala alxaafid ibnu kaثiir raximah اllahu tacaala taxta faslin غaswaة bani الnadiir <clears throat> fasalkaa dhexdiisa waxa uu ku yidhi alxaafid ibnu kaثiir wuxuu ka hadlay bani nadiir markay heshiiskii buriyeen rasuulka calayh salaatu wasalaam inay dilaanna ay damceen ayaa waa tii nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu deg deg u soo baxay dabadeedna marka uu dagaal galay oo iyaga uu hareereeyey cabdullaahi bnu ubay bni saluul iyo asxaabtiisii munaafiqiinta ay been u sheegeen oo ay tilmaameen oo yidhaahdeen innagaa idin kaalmaynayna haddii la idin bixiyana waa idinla baxaynaa si kastana marka hiiliy hooyan idinla garab taagannahay markay sidaa yidhaahdeen waa tii marka ay waxna u qaban waayeen oo iyaga markaa la qaxiyey oyay ibnu akhdab iyo salaamu bnu abilxuqayq ayaa iyaga maalkoodii iyo dadkoodii waxay la aadeen dhankaa iyo khaybar ayay la aadeen qaybtii eh, kalena waxay aadeen shaam <clears throat> marka waxa uu yidhi walam yuslim minhum ilaa rajulaani walam yuslim ma islaamin minhum reer bani nadiir kama islaamin ilaa rajulaani laba nin mooyaane wahumaa labadooduna abuu sacdi bni wahbin abu sacd bnu wahbin wa yaamiinu bnu cumayr ibni kacbin labadaabaa ka islaameen wa kaana qad jacala liman qatala bna cammihi wa kaana wuxuu ahaa yaamiin qad jacala inuu yeelay liman qatala bna cammihi in adeerkiis ninkii soo dilo camra bna jixaash ahaa juclan ayuu u yeelay yani ujro yani inuu abaalgud iyo wax siiyo ayuu u yeelay u sameeyey sababtu waxay ahayd limaa kaana qad hama wixii uu ku fakeray limaa kaana qad hama bihi wuxuu ku hamiyey oo min alfatki yacnii dil gaadmo inuu ku dilo birasuulillaahi rasuulka uu ku sameeyo yacnii ikhtiyaal inuu ku sameeyo yani inuu gaadmo ku dilo darteed haminta uu ku hamiyey taa darteed baa ninkaa yaamiin ee islaamay in adeerkiis camr bnu jaxaash madaxiisa ayuu dul dhigay abaalgud iyo lacag fa axraza amwaalahumaa maalyaalkoodii bay marka labadaana ay ilaashadeen ay dhowrteen fa axrazaa waxay dhowrteen amwaalahumaa maalyaalkoodii maadaama ay muslimeen damaalkoodii waa ilaashadeen lagama qaadan karo dad islaamay waqasama rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu qaybiyey amwaala albaaqiin inta hartay maalyaalkoodii bayna almuhaajiriina alawaliin muhaajiriintii hore ayuu khaasatan si gaar ahaaneed ugu qaybiyey oo ansaartii waxba kama siinin ilaa annahu acdaa laakiin waxa uu siiyey abaa dujaanata abu dujaana simaak ibnu kharasha wasahla bna xunayfin iyo sahlu bnu xunayf alansaariyeyni labadaas inoo ansaar iyagu ka dhasheen ayuu wax ka siiyey lifaqrihimaa faqrigooda dartiis yanii wuxuu leeyahay muhaajiriintii hore ayaa maalkii reer beni nadiir laga siiyey bis iyaga unbaa nebigu siiyey ansaartii waxba kama siinin ilaa abu dijaana maahan iyo sahlu bnu xunayf labadooda ansaar waa ahaayeen laakiin faqriga ay yacnii xaajadooda iyo baahidooda iyo faqrigooda dartiis ayuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam ugu siiyey iyaga ayb waxaa laga qaadanayaa marka maalka fayga oo muslimiintu ay markaa helaan amwaasha ay muslimiintu gaalada ka helaan waxaa weeyaan qaniima iyo fay labadaas u qaybsamaan fayga waxaa la yidhaha maal kasta oo gaalada laga helo si dhib la'aan looga helo dagaal la'aan sidii wixii looga helo iyo iyagoon dagaal lagu qaadin maalka la helo jizyadaa soo gelayso kharaajka ayaa soo gelaya inta lala heshiiye la yidhaha dhulkan ka shaqeeya nus keena nus idinka qaata kharaajkaas oo dhulka inay ka shaqeeyaan ay tacbaan oo maal marka laga soo qaado jizye ay nebiga kula heshiiyaan ha noqdo ha noqdo yacnii eh, maal iyagu markaa iyadoon dagaal la gelin gaalada isdhiibto oo saa looga qaado waxaasoo dhan waa fay wixii xoog looga qaatay iyo dagaalna haniima ayaa la yidhaahdaa haniimada waa noocyo badan tahay nafal iyo salab iyo rabkhi iyo waxyaabahaas baa laga bixiyaa qaab bay leedahay fayguna qaab ayuu leeyahay maa afaa'a allahu calaa rasuulihi min ahli اlquraa falilaahi walirasuuli lqurba walyataama wاlmasaakiini wabni sabiili kay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaai minkum sida xooga badanna waxaa weeyaan imaamka ayaa masaalixda muslimiinta ayuu dejinayaa meel allaale meesha uu isleeyahay waa u maslaxo roon tahay muslimiinta halkaas ayuu maalkii uu ku bixinayaa qisadanna marka macnahaas bay tusaysaayo maxaa yeelay nebigu sala allahu calayh waali wasalam isagaa qaybiyey ijtihaadkiisii marka ayuu ku qaybiyeyo muhaajiriintii buu nebigu siiyey xoolaha keligood uu siiyey ansaartiina laba ayuu markaa ka siiyey faqrigooda darteed marka haddii uu doono cidduu doono ayuu gacanta ugu shubayaa iyadoo isagoo ka fiirinaya maslaxada muslimiinta mar walbo isagoo ka fiirinaya oo iyadoo marka nidaam gaar ah ma laha nidaamkeedu waxaa weeyaan fayga in baytulmaalka lagu shubo imaamka oo maamulo markaas <clears throat> waqad kaanat amwaaluhum waqad kaanat waxay ahayd amwaaluhum reer banu nadiir maalkoodii mima afaa'a allaahu wixii alla uu soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo celiyey maalka asal ahaan dadkan ku ciyaaraya ma lah mu'miniinta iska leh gaalada marka markay haystaan ee laga qaado wax muslimiintii ku soo noqday baa laga cabiraya waqad kaanat amwaaluhum maalyaalkoodu wuxuu ahaa mima afaa'a allaahu wixii alla uu soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa uu ku soo celiyey falam yuujifi almuslimuuna muslimiinta aynan u socodsiinin bikhaylin fardo walaa rikaabin iyo awr midna yani muslimiintii owr iyo fardo uma aysan gulfinin oo uma socodsiinin oo ma aynan wadin maal sidaa ay ku heleen buu ahaa baa loo maamulay wa fii haadihi alqaswati qaswadan anzala allahu subxaanahu ilaahay wuxuu soo dejiyey suurat alxashri suurat alxashri waqad kaana cabdullaahi bnu cabbaasin radia allaahu canhumaa wuxuu ahaa yusamiiha inuu ku magacaabayo suurata bani nadiir suuratu bani nadiir ayuu ku magacaabi jiray ibnu cabbaas ayb waa suurat اlxashri ayaa suuratu bani nadiir uu ku sheegi jiray kuna magacaabi jiray marka qaswadan e, sababkeeda iyo waqtigeeda iyo wixii fiqhi ku jiray yacnii halkaa baan kusoo tilmaamnay ayb oo halkaasay ku dhammaatay faslun waqanata rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waa qunuuday shahran bil yadcuu isaga oo habaarayo cala aladiina kuwii qataluu lquraa'a quraa'da kuwii laayey oo dilay dadkii diinta yaqaanay nebigu uu ku daray toddobaatanka nin ahaa kuwii dilay ee laayey nebigu waa habaaray muddo bil ah asxaaba bi'ri macuuna bi'ri macuuna dadkeedii ricin iyo dakwaan iyo cusaye iyo ayb qoladaa marka waa nebigu waa habaaray wuxuu habaarayey bil ayb bil kadibna nebigu waa iska joojiyey qunuudkooda oo ahlu siyarka waxay yidhaahdeen nebigii bay u yimaadeen iyagoo toobad keenay marka waa layska daayay bisadana marka maadaama aan biirmacuuna ku jirnay banunadiir ay naga soo dhex gashay iyadu oo sababkii banunadiir keenay dagaalkooda maadaama uu ahaa labadii nin ee muslimiintu ay dileen qaladka ay ku dileen ee diyadoodii markaa nebiga laga rabay ee yahuud uu u aadayo uu yidhi war heshiiskeenna inaan diyada isla bixinay ahayde keena diyada qaybkiinna maadaama ay bi'ri macuuna calaaqa ay la lahayd qaswatu bani nadiir ayaa marka ibnu kaiir uu dhex geliyey waana ku oofsaday muraadkiisii oo halkaana waa uga sheekeeyey qaswadii waqanata rasuulullaahi markuu leeyahay tii bi'ri macuuna socota marka markii dadkii la laayey oo toddobaatankaa qof ay dileen nebigu marka waa aad baa marka uu ugu qunuuday oo waa habaarayey waxaa laga qaadanayaa marka gaalada in la habaari karo ayb waxaa laga qaadanayaa sidoo kale qunuudka naasilada iyo muslimiintu marka dhibaato ay ku soo degto ama ay ha noqoto abaaro aad u saamaysay col ha noqdo in markaa qunuudku markaa sunno uu yahay oo la qunuudo qunuudkuna marka macnihiisu allabari uu yahay laba sina markaa loo qunuudayo in ama qolo loogu duceeyo ama qolo in lagu habaaro oo xadiidkii ibnu khusayma uu warinayay baa wuxuu ahaa kaana rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam laa yaqnutu ila ida dacaa liqowmin ow dacaa calaa qowmin waana xadiid saxiix nebigu wuxuu ahaa ma qunuudi jirin ilaa inuu dad u <clears throat> ducaynayo maahane ama uu qolo habaaraya ma ahane xadiidkaas baana wuxuu tusayaa qunuud joogto ah oo salaadaha qaar nebigu oo weligiis daa'imay sida salaada subax oo kale inaynan jirin xadiidkaasaa tusaaa kaana rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam laa yaqnutu ilaa idaa dacaa liqowmin aw calaa qowmin marka qunuudka joogtada ah marka ma duco joogto iska socoto oo qolo gaara joogto layskaga duceeyo ama joogto loo habaaro ma jiri jirin waa naasilada iyo dhacdooyinka markaa taagan buu la socon jiray waana midka ibnu xajar uu yidhi qunuudka xadiidka tilmaamaayo nebigu inuu salaada subax uunan ka tegin qunuudka waxaa ka horjeedo kana xoog badan buu yidhi midkan kaana laa yaqnutu ilaa ida dacaa liqowmin aw calaa qowmin ayb kaasna marka nakaaro ayaa ku jirto waana daciif inkastoo shaaficiyada agtooda uu mashhuur ka yahay <clears throat> madhabkuna uu sidaas yahay haddana deliilku ma saacidaayo oo deliilku iyo xadiidku waxay tilmaamayaan axaadiidta nebigu inuunan qunuudi jirin saxaabigii yidhi inaka la yidhi wiilkiisii uu yidhi innaka sallayta khalfa الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam waabii bakrin wacumara wacuثmaana wacaliyin haahunaa bilkuufa afa kaanuu yaqnutuuna fi اlfajri qaala ay bunaya muxdaثuun waxaan wax cusub waayuu yidhi nebigii ma samayn jirin wiilkaygii marka saxaabigaas nebigii abu bakar cumar cuثmaan iyo cali buu ka warramay xadiikaasna waa xadii صaxiix a ah ayb marka haddii sunno ay tahay oo nebigu uu daa'imay maa zaala rasuulu lahi sal slam yaqnutu fi اlfajri xataa faaraqa اdunya intuu adduunyada ka dhintay hadday jiri oo xadiid صaxiix ahaan lahaa saxaabigan waa arki lahaa culammada shaaficiyada qaar baa aad waxay ku andacoodeen xadiidkan waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa ninka inuusan u jeedin saxaabigaa isaga inaanu maqli jirin laakiin nebigu qunuudka uu samay jiray yani salaadu waa wax maalin walba la tukado wa shayga marmar la sameeyaa qofkan cilmigiisa waa ka tagan yahay la dhihi karaa laakiin nebigii iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali inuu qunuudka maqli waayo qunuudkuna uu jiray aaday baciid u tahay macna caqli ahaan iyo yani iyo iyo qaraa ahaan labadaba waa fogtahay marka qunuudka fajarku marka eh, sunnana ma ahan bal yacni mana ahan yani haddii laga tago marka in sujuud sahwi loo sameeyo weli iska badbaadi iyo ayb inkastoo madhabka uu sida yahay haddana sax maaha sidaas ayb waqanata rasuulu llaahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigu waa qunuuday shahran bil yadcuu cala aladiina qataluu lquraa isagoo habaaraya kuwii quraada dilay oo laayey quraadii asxaaba bi'ri macuuna ahaayeen witirka isaga qunuudkiisa marmar in la sameeyo waa jirtaa xadiid xasan ibni cali baa tilmaamay ramadaanka han iyo tobanka dambena asxaabtii iyoay ka sugnaatay qunuud laakiin joogto ah wey kanaan sheegayn oo salaad walba loo qunuudo kanaan jirin uma hazaa sal اllahu alayh ali wasalam markaa dabadeed nebigii waa duulay qaswata daati riqaac kabkabka tii u saaxiibka ahayd dagaalkii karkarka daati riqaac waxaa loogu bixiyey intay lagu dhul kulayl badano dhagax ah bay ku socdeen cagaha ayay marka maryo ku duubanayeen markaasay maryaha ka gogo'ayeen haddana maanta dhoo xirayeen haswatu daati riqaac wa hiya iyaduna haswatu najdin haswatu najdinna waa la yidhaha najdi iyo daati riqaac isku mid waaye haswatu daati riqaac iyo haswatu najdin fakharaja fii jumaada aluulaa nebigu waxay jumaada aluulaa min haadihi sanati araabica sanadan afaraad dhexdeeda ka mid ah yuriidu isagoo raba muxaariba qoladaa reer muxaarib wa bani taclabata bni sacdi bni khatafaan labadaa qoloo marka duulaan u ahaa wastacmala cala almadiinati madiina wuxuu caamil ugaga yeelay oo u dhiibay abaadarrin ilkhifaariy fa saara waa socday xataa balaga nakhlan ilaa meesha nakhli la yidhaah uu ka gaaray waa meel marka najdi ka mid ah oo ardi qadafaan qoladaasaa degan falaqiya jamcan falaqiya nebiga wuxuu la kulmay jamcan koox min qadafaan ah fatawaaqafuu way istaageen ayb way isla istaageen marka waa kala joogsadeen walam yakun baynahum qitaalun dhexdoodana dagaal ma dhicin oo mausan ahaanin ilaa annahu sallaa yowmaidin laakiin maalintaa nebigu wuxuu tukaday salaata alkhawfi cabsida salaadeeda fii ma dakarahu ibnu isxaaq ibnu isxaaq sida uu sheegay iyo waqayruhu min ahli siyar ibnu kaiir wuxuu ku leeyahay sannaddii afraad jumaad aluulaa waxaa nebigu uu ku duulay muxaarib iyo aclaba bani aclaba oo ibni sacd ibni khadafaan madiinana abudar buu madax uga yeelay waa socday nebiga marka ilaa naqli markuu gaaray meeshaana waxaa weeyaan meel najdi ku taallo oo dhulka reer khadafaan ah meeshaa markii uu gaaray ayuu la kulmay koox jamc ciidan markaa reer cudafaan ah way kala joogsadeen muslimiintii iyo iyaga dagaalnama dhex marin laakiin maalintaa nebigu waxaa laga soo guuriyey inuu tukaday salaatulkhawf oo dadkii uu laba u kala gooyey oo firqo ay la tukatay firqada kale abkii salaatulkhawfka macruufka ahayd la yaqaano meeshan baa marka waxaa ka soo baxaya marka ishkaal xoog badan oo muxadisiintii ahlu ka dhex taagan ibnu kaiirna uu rabaa inuu ishaaro marka waana wax ku tacalluqo haswadan daaturiqaac goormay dhacday wax ku tacalluqoon khilaafkana waaa ishkaalkana waxaa saldhig u ah salaatulkhowfka uu tukaday nebiga wahaadaa kan buu yidhi salaatulkhowf inuu sannaddii afaraad tukaday mushkilun weeyaan mushkilun liannahu maxaa yeele qad jaa'a waxaa yimid fii riwaayati shaaficiyi imaamu shaafici riwaayadiisa waxaa ku timid wa axmeda iyo imaam axmed iyo wاnasaa'iy iyo riwaayada anasaa'i can abi saciidin ana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga xabasahu lmushrikuuna mushrikiintii baa xabiseen yowma alkhandaq maalintii khandaq sannaddii shanaad waa khandaq can iduhri iyo wاlcasri iyo wاlmaqribi wاlcishaai duhr casr maqrib cishaayay ka xabiseen fasallaahunna nebigu wou tukaday jamiican iyagoo wada jira ayuu tukaday wuxuu yidhi marka wadalika kaagaasina qabla nusuuli salaati اlkhawf salaatulkhawf intaynan soo degin bay ahayd buu yidhi marka fiiri ishkaalka marka meeshuu ku jira haddii sanadii afaraad oo qaswatu daati riqaac dhacday nebigu tukaday salaatulkhawf sanadii shanaad ma la dhihi karaa marka weli ma soo degin salaatulkhawf lama dhihi karaa sanadkii hore haddii la tukaday sanadkan weli ma soo degin ma taas waay wax marka ishkaalka keenaya riwaayadan iyo waa tukaday iyo ma soo degin see loo jamcinaya qaaluu waxay yidhaahdeen wainamaa nazla salaatu اlkhawfi salaatu اlkhawfki wuxuu ku soo degay bicusfaan cusfaan kamaa rawaahu abu cayaash azuraqiy sida uu wariyey qaala kunaa maca nabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga ayaan la jirnay bicusfaana fasallaa biha duhra duhurkii buu ku tukaday wa cala almushrikiina yowmaidin mushrikiintana maalinta khaalid ibnu اlwaliid ayaa amiir ayaa yacni markaa ciidankooda hogaaminayey faqaaluu waxay yidhaahdeen laqad asabnaa minhum haflatan dhoohanaan yacnii haflo gaadmo ayaanu ka asiibnay qolada yacnii meel aan ku gaadno iyagoo yacnii qalbigoodu maqan yahay meel aan yacnii qalbi maqnaan aan ugaga helayno ayaanu helnay qaaluu waxay yidhaahdeen ina lahum salaatan salaad ayay leeyihiin bacda haadihi middan gadaashooda yacnii duhurkii kadib salaaddan duhur ay tukadeen kadib salaad ayay leeyihiin nimankan hiya axabbu ilayhim loo jacayl badan yahay iyaga agtooda min amwaalihim maalkooda ay ka jecel yihiin wa abnaa'ihim wiilashooda ay ka jecel yihiin yani waxay leeyihiin salaad baa soo socoto oo tani ka dambayso salaadaasoo ilmahooda muslimiinta iyo maalkoodaba ay ka jecel yihiin waa casir ayb casirkan gaabaynaa marka iyagoo tukanaya sida caadiga ahayd markay salaadda u galaanay sujuudda ku jiraan ayaan dhabarka uga imaanaya ayb fanazlad way soo degtay marka yacni salaata alkhawfi ayaa soo degtay bayna aduhri waalcasri duhri casr inta u dhaxaysay oo weli aan casr la gaarin ayay soo degtay salaadii khawf cabsida yanii hab markaa laysu ilaaliyo oo nebiga marka uu kala goynayo qolana ay difaac ku jiraan qolo kalena ay salaaddii tukanayaan ama inay salaadda isla wada xirtaan marka la sujuudi raba agteeda qola ay wax ilaaliso qolada kale ay sujuuddo kuwana gadaal ay sujuudda kala imaadaan taas ayaa timid fasallaa bina alcasra casirkii ayuuna tujiyey fafaraqanaa fariiqayni laba koox buu inoo kala gooyey wadakara alxadiida akhrajahu اlimaamu axmed waabu daawuuda wاnnasaa'iyu وcan abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa naasilan mid degay bayna dajnaan wa cusfaan muxaasira almushrikiin isagoo mushrikiintii hareeyey oo yacni gaar ka qabtay faqaala almushrikuuna mushrikiintii waxay dhaheen inna lihaa'ulaa'i salaatan salaad bay leeyihiin dadkaani hiya iyaduba ahamu ilayhim iyaga agtooda aad ugu muhiimsanaan badan min abnaa'ihim wiilashooda iyo abkaarihim iyo yacni xaasaskooda bikrayaalka uga muhiimsan ajmicuu amrakum war arrinkiinna go'aamiya ajmicuu go'aamiya amrakum arrinkiinna uma miiluu calayhim weerara maylatan waaxidatan hal mar weerarid weerara fa jaءa jibriilu calayhi salaam baa yimid faamarahu wuxuu amray jibriil nebiga an yaqsima asxaabahu asxaabtiisa inuu qaybiyo <clears throat> nisfayni oo u qaybiyo wadakara alxadiida <clears throat> rawaahu النasaaئiyu wالtirmidiyu waqaala xasanu صaxiix ayuu yidhi <clears throat> wqad culima bilaa khilaafin ibnu kaiir marka wuxuu yidhi waxaa la ogaaday khilaaf la'aan anna qaswata cusfaan meeshaan ay leeyihiin gaaladu sida dagaalkan cusfaan oo ay yidhaahdeen salaad baa soo dhow oo aan ku gaadno oo markaana ay soo degtay salaatulkhawfka waxaa la ogaaday khilaaf la'aan anna haswata cusfaan kaanat inay ahayd bacda alkhandaq khandaqa inay kaba sii dembaysayba marka salaatulkhawfka wakhtiga ay soo degtay wayba ka dembaysay sanadii shanaadayba ka sii xaggaysaabay sanadkii afaraad baa marka la tukaday salaatulkhawf oo qaswatu daati riqaaca sanadkii afaraad dhacday markaasaa salaatulkhawf lagu la tukaday waa la diidan yahay intaanu axaadiis way diidan yahay ayb faqtadaa haada marka arrinkan wuxuu keenay ana daata ariqaac dagaalka daat ariqaac bacdahaa waa cusfaan inay ka dambaysay marka cusfaan oo sannaddii shanaad kadib dhacday bay ka sii dambaysay daaturiqaac bal bacda khaybar khaybar bayba ka dambaysay khaybar goormay ahaydna sanadii toddobaaday ahayd khaybar haswatu daati riqaac sanadii toddobaad kadibay dhacday sanadii afaraad ma dhicin wayuؤayidu dalika inay khaybar ka dambaysay waxaa caddaynaya ana abaa muusa alashcariya wa abaa hurayrata radia allahu canhuma labadoodaas shahiida waa joogeen abuu hurayra iyo abu muusa alashcari baaba joogeen labadooduna khaybar bay yimaadeenba sidoodaba ayb ama abuu muusa alashcari fa fi saxiixayni waxaa ku sugan canhu yani can abi muusa annahu shahida qaswata daati riqaac inuu xaadiray wa annahum kaanuu waxay ahaayeen yalufuuna calaa arjulihim lugahooda inay ku duuduubaayeen alkhiraqa goodadka goodad yacni good ama maro ayay ku duuduubayeen lammaa naqibat markay jexjeexantay fa sumiyat bidaalika sidaabaa waxaa loogu magac daray daatu riqaac abuu muusa alashcari marka inuu joogay soo ma aragti isagaa sheegay abuu muusaana qabcan sanadii afaraad maba joogin khaybar ayuu nebiga ku soo haleelay nebigoo khaybar joogo ayuu soo galay isaga u yimid sidiisaba wa ama abuu hurayrata abuu hurayra facan marwaana bni اlxakam annahu sa'ala abaa hurayrata ayuu su'aalay hal sallayta maca rasuuli اllahi sal ll slam salaata alkhawf nebiga ma la tukatay salaatulkhawfkii qaala nacam buu yidhi haa qaala mataa goormaa la tukatay qaala caama qaswati najdin dagaalkii najdi ayaan la tukaday yidhi aniga waa kan daat riqaac abuu hurayrana toddoba boobu soo islaamay sanadii toddobaad ayb wadakara sifatan min sifaati salaati اlkhawf buu sheegay akhrajahu اlimaamu axmedu wa abu daawuuda wالnasaa-iyu riwaakan laba dhinacba marka ishkaal baa kaga yimid daatu riqaac oo ay joogaan abu hurayra iyo ishkaalka kale waa maxay salaat اlkhawf oo bacda khandaq soo degtayba sanadii afaraad say u dhacday ahlu siyar ayagu waxay leeyihin dadka taariikhda iyo wax ka qoro to afaraaday dhacday ahlulcilmigana waxay leeyihin maya khaybar kadibay dhacday ahlulxadiidkan ujeeda waqad qaala bacdu ahli taariikhi dadka taariikhda ka warrama qaarkood waxay dhaheen ina qaswata daati riqaac dagaalka daaturiqaac ayb waqacad akara min maratin waqacad way dhacday baa meeshaa marka ku jirta akara min maratin mar wax ka badan bay dhacday fawaaxidatan mar kaanad waxay ahayd qabla alkhandaq khandaqa ka hor wa ukraana bacdaha mar kalena bacda alkhandaqay dhacday saasaa loo jamcinaa bay dhaheen iyagu ibnu kaiir marka wuxuu yidhi eh, ibnulqayim maslaga noocaas oo kale waxaa mara buu yidhi dadku markay tarjiixaadka cariiri ku noqoto oo yacnii aanay wax kala rajiixi karin ayay mar walbaa waxay aadaan tanna mar tanna mar bay dhahayaan waaas marka wuxuu yidhi calaa caadatihim waayo mana saxsana ibnu kaiir laftirkiisana waa diidayaa laba jeer bay dhacday waa ka soo horjeeda qultu ibnu kaiir marka wuxuu yidhi waxaan yidhi ilaa annahu laa yatajihu laakiin ma xataa haddii laba la yidhaahdo yacni ma tawjiihsanaanayso annahu sallaa fi اluulaa markii koowaad inuu salaatulkhawf tukaday ma saxsanaanayso annahu sallaa fi اluulaa marka hore dhexdeeda salaatalkhawfi inuu tukaday ma saxsanaanayso in saxa haddouba ansaxo xadiiu annahaa inamaa furidat fii cusfaan xadiidkaa uu ansaxo salaatulkhawfka in cusfaan lagu farad yeelay marka waxaa xoog badan in la yidhaahdo ahlu siyarku taariikhday gafeen sida saxiixa waxay tahay maadaama xadiid lagu hayaba bacda alkhandaq wa bacda alkhaybar wa bacda khaybar ayay dhacdaydaati riqaac imaam lbukhaari imaam lbukhaarina meelahaas yuu ku keenay ibnulqayimna waa cudur daartayoo zaadulmacaadka juska saddexaad kitaabka siirada wuxuu keenay sanada afaraad dhacdooyinkii dhacay buu daaturiqaac ku dhex qoray markaa sidan waxaan u yeelnay buu yidhi taqliidan liahli siyar dadkan taariikhda iyo siirada cilmigooda maadaama uu yahay noo iska taqliidsanayno laakiin waa ognahay buu yidhi wakhtigeedu inuu wakhtigaas kale ahaa ibnu katiir laftirkiisa hadda saasaad moodaan maxaa yeele inuu gadaal u dhigay ahayd waa soo hormariyey sababku usoo hormariyey nuqtadaas sidaa marka waqad dakaruu waxay sheegeen anahu kaana min alxawaadii annahu kaana annahu shanigu kaana wuxuu ahaa min alxawaadiثi dhacdooyinkii dhacay fii hadihi اlghaswati yani duulaankaas dhacdooyinkii dhacay qisatu jamali jaabir jaabir geeliisii qisadiisii baa dhacday geelu jaabir marka muxuu ahaa waxay ahayd yani oo geeliisii baa noogay oo waa daalay waa ku rafaaday markaasaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu yani uu kiciyey ma iibsadaa buu yidhi markaasuu yidhi haa iga iibso <coughs> nebigaa marka ka gatay alaabta laakiin saaran inay saarnaato ilaa madiine uu ka taga ayuu shardhistay geeli marka ratigii sidaa buu ku watay madiine markii uu tegey baa marka uu alaabta ka degsaday nebigiibuu u keenay lacagtiibuu siiyey rasuulka haddana waa u yeeray geelaadii wuxuu yidhi marka iska qaado geelina waa isugu daray lacagtiisii geeluna markii hore waa nooganaa markii nebigu uu gatay oo saa u kiciyeyba waa horo ka ordayba mucjizo marka nebiga mucjizaadkiisa yaa meeshaa ka dhacday qisadaas waxay yidhaahdeen daaturiqaac ay ku dhex dhacday ayb wa baycuhu min rasuulilahi sal l slam iyo gadidii uu nebiga ka gaday wafii dalika nadarun arrintaa daymaa ku sugan buu yidhi liannahu maxaa yeelay jaa'a waxaa yimid anna daalika kaagaas fii ghaswati tabuuk dagaalkii tabuuk markii laga soo noqonayay inay sidaas ahayd ayaa timid buu leeyahay oo jaabir baa markaa bukhaari baa wuxuu yidhi can jaabirin ishtaraahu biariiqi tabuuk ilaa ana hada ansab laakiin tan ayaa yacnii yacni munaasabanimo badan xagga munaasabada marka la eego wakhtigan inay ahayd baa munaasabada ku dhow ayb lima annahu kaana qad qutila lama annahu kaana qad qutila markii la dilay abuuhu aabbihii fii uxudin dagaalkii uxud lima lima ljli ma eh, annahu kaana qad qutila in la dilay abuuhu aabbihii fii uxudin lagu dilay darteed ayb wa taraka alakhawaati walaalihiina uu ka tegey walaalihii yanii gabdho badanoo walaaloana aabbihii uu ka tegey oo jaabir walaalo u ah faxtaaja markaa wuxuu u baahday an yatasawaja inuu guursado sariican deg deg u guursado ayb man yakfuluhunna lahu gabdhaha walaalihiis ah qof u kafaalo qaado u dhaqaaleeyo yani wuxuu ka wadaa jaabir dagaalkii uxudba markii saa looga baxay baahi baa timid aabbihiisaa dhintay gabdho badan buu ka tego isaga walaalo laa marka munaasabada caqliga wuxuu keenayaa markaas de jaabir marka inuu guursado damca geelan marka inuu iibiyo tamankiisii qaato maadaama uu baahi qabo guur uu rabo gabdhahaani si deg dega ah wax u dhaqaaleeyo u kaalmeeyo oo yacni u dadaalo uu deg deg u rabo yacni qisadaani inay bacda uxud xoogaa yar kadib dhacday iyay ku fiican tahay buu leeyahay ibnu kaiir oo tabuugta laga daayo laakiin tabuugta bukhaari baa werinaya calaa kullin qaswatu daati riqaac khaybar bacda khaybar bay dhacday wa minhaa waxaa ka mida dhacdooyinkii dhacay xadiidu jaabirin ayضan xadiidkii jaabir fi rajuli اladii sabow imra'atahu ninkii ay naagtiisii qafaasheen nin bay naagtiisii qafaaleen muslimiinta faxalafa ninkii waa dhaartay ayb layuhriiqanna daman dhiig inuu daadin doono ayuu ku dhaartay fii asxaabi muxamedin muxamed asxaabtiisa dhexdooda inuu dhiig ka daadin doono ayuu ku dhaartay ninkii maadaama aweyntiisii laga qafaashay fa jaa'a leylan habeen buu yimid waqad arsada rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga isagoo kuur u dhigay rajulayni laba nin ayb u diyaariyey rabiicatan u diyaariyey yacnii eh, inay ilaaliyaan ciidanka ilaaliyaan rabiica rabiicatan ay aliicatan yaxrusu اlqowm yacnii ciidan marka kuurgalna ah ciidanka kalena ilaaliyo ciidanka kalena ilaaliyo ayuu u diyaariyey nebigu uu sameeyey laba ninoo ciidanka ilaaliso meeshaa marka buurtaasna kuur ka gasho ayb rabiicatan yacnii kuwa ilaalinaya lilmuslimiina muslimiinta min alcaduwi ka ilaalinayu diyaariyey wahumaa labada nin cabaad bnu bishrin wa camaaru bnu yaasir radia allahu canhuma fadaraba cabaadan cabaad markaa waxa uu yeelay huwa qaa'imun isagoo taagan fadaraba wuxuu ku dhuftay leebka uu la helay cabaadan cabaad wa huwa cabaad oo qaa'imun taagan yusallii tukanaya bisahmin buu ku dhuftay leeb fanasacahu waa siiday walam yubdil salaatahu salaadiisiina ma burinin xataa rashaqahu ilaa markaa uu ku soo tuuray bialaaati ashumin saddex leeb oo kale saddex leeb ilaa uu kaga dhuftay falam yansarif minhaa salaadii kama gadoomin xataa sallama intuu ka salaamo noqsaday wa ambaha saaxibahu ninkii ilaalada kula jirayna uu toosiyey faqaala waxau yidhi ninkii waardiyaha ninkii kale labadoodu baa ninna seexday ninna soo jeedi kii soo jeeday marka salaad buu galay leebkaas baa lagu dhuftay salaaddiibuu markii ka baxay uu dhammaystay markaasuu ninkii kale kiciyey dhaawacii ku ah yaal iyo dhiiggii ka qubanaya markau arkay buu wuxuu yidhi subxaana allah war ilaahay baa nasahan waa kelimatu waa tacajub ahaan buu u yidhi hallaa ambahtanii war maad i toosisid oo maxaa ii baraarujin weysayo a ii kicin weysay fa qaala waxa uu yidhi innii kuntu anugu waxaan ahaa fii suuratin suurad fa karihtu waxaan nacay an aqdacahaa inaan jaro suuraddaana suuratulkahfi bay ahayd riwaayaadkaasay tilmaamayaan dhacdadan daaturiqaac dhexdeeday ahayd markay sidaanna dhacayso saasuu ka wadaa marka sidanna waa dhacday xadiidkan marka waxaa laga qaadan karaa dhiigga inuusan najaas ahayn dhiigga bani aadamka kan xaydka naagaha yanii xaydka naagaha inuu najaas yahay war male isaga dhiiggan bani aadamka jaraaxaadka iyo dhaawacyadu iyagu najaas miya mase najaas ma ah Eh, qisadan ma lagu salayn karaa inuusan najaas ahayn ijmaacu culamaa wuxuu ku guntamay inuu najaas yahay dhiiggaas culimmadu ma aynan isku khilaafin waa ku ijmaaceen alimaamu nawowi majmuuca ayuu ijmaacaas ku soo raray imaam axmedna ijmaacaasoo kale soo raray marka culimmadii muslimiinta o dhan saxaabadii ka soo bilow iyo inta ahlulfiqhi ah qisadaanna kutubtoodii waa ku qoreen maca daalika inuu najaas yahay ku ijmaaceen iyadoo xadiidkii asmaa iyo ka qaadanayo way marka yanii eh, eh, deliishanayaan iyo naagtii nebigu uu yidhi iska dahiro iska nadiifi xaaladdan marka maxaa lagu xambaari karaa xaalad daruuro ah in laysaga xambaaro ama yacnii axwaal kaloo culammada qaarkood ay sheegaan ayb in macno noocaas kale lagu xambaaro ama ijmaacu hadduu ansaxay waxaa weeyaan eh, ijmaacu dalaaladiisu dalaala qaciya weeyaan oo aad u xoog badan imaamu nawowina waxa uu yidhi waxa khilaafka ka keenay waxaa weeyaan dad mutakalimiina oo aan ijmaa aan khilaafkooda la tirsanin weeyaan buu yidhi marka dhiigu waa najaas baaqi najaas ahaan buu ku yahay xadiidkanna marka ah, saxaabadii ayagaa soo wariyeen iyo taabiciintii iyagii baana najaasnimadii qariray dhiigga cilmiga marka iyagaa looga dambaynaya minhaa wa minhaa waxaa ka mida marka dhacdooyinkii dhacay daatu niqaac dhexdeeda xadiiu hawrat bni اlxaari alladii hama birasuuli اlahi sal slam ninkii nebiga inuu dilo ku hamiyey wa huwa qaa'ilun nebiga oo qayluulsanayo qaa'ilun bimacnaa waxaa weeyaan isaga oo jiifo maalin weynka xilliga duhurka ka hor isagoo geed hoostiis jiefo ayuu damcay nebigu hamiyey taxta shajarati isagoo ku qayluulsanayo fastalla sayfahu seeftiisiibuu la baxayoo siibtay wa araada darbahu dhufashadiisa ayuu doonay inuu ku dhufto fasadahu llaahu canhu ilaahay baa ka leexiyey oo ka celiyey oo ka manciyey wa xubisat yaduhu gacantiisii baa la xabisay marka gacantiisii baa la celiyey wastayqada rasuululahi sal l slam nebigii waa toosay min nowmihi buu ka toosay fadacaa asxaabahu asxaabtiisiiba u yeedhay faijtamacuu ilayhi waa kusoo urureen faahbarahum canhu wuu u sheegay marka ninkan buu ugaga warramay oo uu u sheegay ayb faahbarahum canhu wuu u sheegay ayb oo ninkan fiiriya buu yidhi wbimaa hama bihi iyo wuxuu hamiyey hawrat min qatlihi oo nebiga dilkiisa ah wamaca haada kullihi kan dhammaantiisa alaqahu nebiga waa sii daayey wacafaa canhu waa cafiyey sal اllahu calayh waalih wasalam ayb dheer marka waxay ahayd yani hadduu ka sheekaynay wahada kaana fii qaswati daati riqaac bay ahayd ilaa annahaa iyadu allatii bacda alkhandaq waa midii khandaq ka dambaysay haddii lagu socdo daaturiqaac waa labo waa midii qandaq ka dambaysay mar walba bima akhrajaahu fi صaxiixayni can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaal aqbalnaa maca rasuuli illahi sal slam nebiga ayaan aan la soo qaabilnay inagoo la soconno xataa idaa kunaa bidaati riqaac markaan ahayn qaala waxa uu yidhi kunaa idaa ataynaa waxaanu ahay buu yidhi jaabir haddaan imaanno calaa shajaratin geed haliilatin hoos macaan hoos badan taraknaaha lirasuuli illahi sal l slam nebigaan uga tegi jirnay qaala wuxuu yidhi faja'a rajulun nin baa yimid min almushrikiina ka mid ah wa sayfu rasuulillahi sal l salam nebiga seeftiisana mucallaqun bishajarati geedda la suray fa akhada sayfa seeftii buu qaaday fakhtaradahu waa siibtay galkii buu kala baxay fa qaala lirasuulillahi sal l salam nebigiibu wuxuu ku yidhi atakhaafunii war maiga cabsanaysaa qaala laa buu yidhi maya qaala faman yamnacuka minii oo yaa iga kaa celinayana qaala allah allaahu alla yamnacuka mini allah adiga ku celinayo adiga ii kaa celinayo ayb yamnacunii minka ayb qaala waxa uu yidhi fatahadadahu asxaabu rasuuli lahi sal l slam nebiga asxaabtiisii baa handadeen oo waa guulguuleen faaqmada sayfa seefkiibuu marka galka geliyey wacallaqahu waa suray riwaayada kale waxay leedahay man yamnacuka minii marka uu yidhi qaala allah nebigu seeftii baa ka dhacday isagoo marka nebiga aad uga rasuulka yacnii haybadiisa iyo kalsoonida uu qabo iyo markuu arkay isagii baa baqay markaas seeftii ka dhacday nebigaa soo qabsaday markaasuu yidhi man yamnacuka minii adiga haddayaa idinkaa celinaayo markaasuu wuxuu yidhi kun khayra aakhidin seeftan qof qaatay ninka ugu fiican noqo oo nin wanaagsan noqo buu iyo seef qaatay markaa nebigu sal allahu calayh ali wasalam waxau yidhi idhab iska tagbax waa iska sii daayey marka riwaayadanna saasay leedahay marka labaduu inay dhacaan fa aqmada sayfa seeftiibuu galkii markaa geliyey wacallaqahu waa sugay qaala waxau yidhi fanuudiya bisalaa salaaddii baa marka loo dhawaaqay fasallaa biaa'ifatin rakcatayni koox buu laba ragca tujiye uma ta'aharuu way baxeen oo waa dib mareen wasallaa biaa'ifati luqraa kooxdii kalena ragcatayni buu tujiyey fa kaanat lirasuuli lahi sal slam nebiga waxaa uu dhacday arbacu rakcaatin walilqowmi rakcataani qowmkiina laba ragco walafdu limuslim lafdigan muslimtan marka iyadana qisadana marka daaturiqaac bay ku dhacday waxayna tuseen nebiga kalsooniyii alla ku qabay <clears throat> ayb yay tusaysaa iyo kullamaa kalsoonida qofku ay ilaahay xaggiisa ku badato dhabna ay ka tahay in ilaahay subxaanahu watacaala meelo aanu filaynin qofka oo alla uga gargaaraya faslun badrun ilmawcid dagaalkii ballankii bader markii dagaalkii wuxuu dhammaaday ee la kala tegaayay ayaa eh, ninkii la dhihi jiray eh, abu sufyaan uu ballan qabtayoo waxa uu yidhi sanada soo socotaa ballanteenu tahay iyo beder halkaasna isugu keenkeeno meeshaasna dana ku dagaalamaynaa waqad kaana abuu sufyaan wuxuu ahaa yowma uxudin maalintii uxud cinda munsarafihi markuu gadoomaayo noqonaayo naadaa waa dhawaaqay mawcidukum wa iyaanaa badrun ballankiinnu annaga idinku waa beder alcaam almuqbil sanada soo socota fa amara rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu amray bacda asxaabihi asxaabtiisa qaarkood an yujiibahu binacam nacam inay dhahaan haye falamaa kaana shacbaan markay ahayd min haadihi sanati sanadaas nahada rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waa hinqaday oo waa kacay xataa ataa badran ilaa uu bader ka yimid lilmawcidi ballantii oo yimid wastakhlafa cala almadiinati madiinana wuxuu ku dhaafay cabdulaahi bni cabdilaahi bni ubay ayb cabdulaahi bni cabdilaahi bni ubay ayuu ku dhaafay madiina waa wiilkii cabdulahi bni ubay munaafiq ah oo ninkaa wiilkiisii saxaabi jaliiloo weyn oo aad u qiimo badan buu ahaa wiilku aabbuhuna waa munaafiq weyn buu ahaa <clears throat> fa aqaama hunaalika meeshaa buu joogay amaaniya layaalin sideed habeen uma rajaca waa soo laabtay walam yalqa kaydan shirqool lama kulmin iyo dagaal wadalika ana abaa sufyaan abuu sufyaan kharaja biqurayshin bou la soo baxay isaguna falamaa kaana bibacdi ariiqi wadada qaar yanii qaarkeed markuu soo jeexayo uu marayay badaa lahum waxaa u muuqatay arujuucu laabasho liajli jadbi sanatihim sanadoodaas abaarteeda darteed bay ugu muuqatay farajacuu way laabteen wa haadihi alqaswatu duulaanka tusamaa waxaa lagu magacaabaa badran الثaalita baderkii saddexaad wa badr almawcidna waa la yidhaahdaa faslun aswatu duumat aljandal duuma iyo dawma laba meelna ibnulqayim siduu sheegay dawma iyo dawmatljandal iyo duumatljandal laba meelood aswatu duumat aljandal midaas marka aswadaas waharaja sal اllahu alayh ali wasalam nebigu waa baxay ilaa duumata ayuu u baxay ayb madiine iyo duumadu shan iyo toban habeen baa loo socdaa wahiya min dimashqa calaa hamsi layaal dimashqna waxaa looga soo socdaa shan habeen ka madiine iyo dimishq dimishqay u dhowdahay madiine waxaa looga socdaa an iyo toban habeen dimishqna an habeen baa looga soo soconaya aad bay u dheertahay fii rabiici اlأwal min sanata hamsin sanadii shanaad uma rajaca nebigu waa laabtay soo laabtay fii afnaa'i ariiqi jidka dhahdii ayuu ka soo laabtay walam yalqa xarban dagaal lama kulmin wa kaana istacmala cala اlmadiinati madiina wuxuu caamil uga dhigay sibaaca bna curfuda ninkaabuu marka madiina caamil uga dhigay bacdi riwaayad waxay tilmaamayaan dad meel ku kulansanay arkeen waa didiyeen waa carareen wixii ay marka kasoo haniimaysan kareenay kasoo haniimaysteen intii kalena waa carareen oo ibnulqayimka zaad mucaadkiisa saasuu ku leeyahay fasalka oo yashtamilu koobsanayo calaa mulakhasi qaswati alkhandaq dagaalkii khandaq mulakhaskeedii marka lasoo koobo qaswatu lkhandaq duulaamada waaweynay ka mid tahay qaswatu laxzaabna waa la yidhaahdaa suuratu laxzaab baana ka warrantay allatii qaswada oo ibtala allaahu fiiha alla uu ku jarribay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku imtixaanay ayb cibaadahu اlmu'miniin addoommadiisa mu'miniinta uu ku imtixaanay wasalzalahum uu ku gilgilay watabata aliimaana iimaankana uu ku sugay fii quluubi wliyaa'ihi owliyadiisa quluubtooda wa adhara uu muujiyey alle maa kaana yubtinuhu waxay qarsanayeen ahlunifaaqi wa fadaxahum waa ceebeeyey alle wa qaracahum aad buu markaa ugu tiigsaday oo yacnii si fiican buu alla subxaanahu wa tacaala uu u eedeeyey oo qur'aankii suurat اlaxzaab yuu kaga warramay ayb muminiintii marka waxaa la yidhi iyagu waa la gilgilay waana la imtixaanay iimaankana qalbigoodii waa lagu sugay maxaa yeele aayaddaa waxay leedahay hunaalika ibtuliya almu'minuuna wasulziluu zilzaalan shadiidan qur'aankii ku socdaa yacnii qaabkiisii wazilziluu zilzaalan shadiida kuwan kalena munaafiqiintii iyagu maxaa ku dhacay waa la fadeexeeyey qalbiga uma jirana waa soo bixiyeen hunaalika ibtuliya اlmu'minuuna wazulziluu zilzaalan shadiida waid yaquulu اlmunaafiquuna wاladiina fii quluubihim maradun maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura waxay yidhaahdeen alleh rasuulkiisu kedo iyo khiyaano iyo inay nasiraan maahane wax kale nooma yahooyin ayb saas iyaguna dhaheen waa wixii qalbiga uga jiray bannaanka u soo baxay uma anzla alla wuxuu soo dejiyey nasrahu gargaarkiisa wanasara cabdahu addoonkiisiiba u hiiliyey wahazama alaxzaaba axsaabtiina isbahaysatadiina waa jebiyey waxdahu keligii wa acaza jundahu ciidankiisiina waa xoojiyey oo waa sharfay waradda alkafarata gaaladiina waa celiyey biqaydihim caradoodii buu la celiyey iyagoo weli ciil qaba oo aan ciilkoodii wax yar xataa ka daawoobin ayay dib u noqdeen waradda allaahu aladiina kafaruu bigaydihim lam yanaaluu khayraa wakafa allaahu lmu'miniina alqitaal wakaana allaahu qawiyan casiizaa wawaqa almu'miniina mu'miniintiina waa ka koriyey alla shara kaydihim mushrikiinta hagartooda sharteedii toban kun oo ciidanay madiine soo kordhigeen marka intay si fiican usoo jamciyeen yahuuddiina madiino dhexdeedii baa nebigu qurayda hartay bani qurayda iyagiina halkaasay marka waxay yidhaahdeen waa idinla jirnaa halkaas ka soo wada marka haddii cadowna hoos ka soo baxay kuwaa kalena ay toban kun madiino korkeeda ay keeneen waa ibtilo aad u weyn waaye imtixaan iyo gilgilasho aad u daran ayaa markaas soo martay ayb munaafiqiintiina markaas iyagu sidaasay dhaheen shartaasaa marka alla subxaana wa tacaala uu muminiinta ka kaxeeyey isagaana alla subxaana wa tacaala aamarkiisa oo ugu yeelay sidaa wadalika kaagaasna bifadlihi ilaahay fadligiisiibuu ahaa wa manihi iyo galladiisii bay ku noqotay wa waxarama calayhim sharcan wa xarama calayhim alla wuxuu ka xarimay iyaga korkooda sharcan waqadaran sharci ahaan iyo qadar ahaan sharci ahaan dagaalada ilaahay waaba ka xarimay inay mu'miniin la dagaalaan ee iyagiibaa maag iyo qalab ula dagaalamaya oo ilaahay ma dhihin diintayda baabi'iya ma dhihin gaalada sharci ahaan waaba laga reebay waqadaranna muxuu ka wadaan mar dambaba inay soo weerar tagaan baaba ilaahay ka joojiyey waa dagaalkii ugu dambeeyey oo gaaladu iyagu ay soo qaadaan ay bilaabaan nebigana waa kii waxyi ku yidhi al'aana naqsuuhum hadda annagaa ku duulayna wixii ka dambeeyo oo iyaga markaa nagu soo duuli maayaan waa waxyi baa marka nebigu uu saa ku yidhi bilaa waxyi waxaasoo kale lama dhihi karo maxaa yeele dadkan inay soo duuli doonaan inaynan soo duuli doonin waa qeyb adiga ma ogid nebiga unbaa ogaan karo waxyibuu ku ogaan karaa ayb marka saas waxaa weeyaan qof hadda jooga ma dhihi karo haddii uu sidaa yidhaahdo hadday berri iyagoo duulaaya haddana la arko maxaa la leeyahay marka waa yahay laakiin nebigu marka uu leeyahay annaga hadda kadib nagu soo duuli maayaan annaga unbaa duulayno waxyibaa ilaahay ugu sheega waana midaan hadda ibnu kahiir uu leeyahay wa xarama calayhim alla gaalada korkooda wuxuu ka ree ka xarimay sharcan sharci ahaan iyo waqadaran qadar baxta inay ku timaado an yaqzuu inay duulaan almu'miniina ay ku duulaan bacdaha dagaalkii axsaab kadib bal jacalahum wuxuuba ka yeelay alle almaqluubiina kuwa laga adkaado ayuu ka dhigay wa jacala xisbahu xisbigiisiina alla wuxuu ka dhigay mu'miniintii waaye hum alhaalibiin hum iyagu alhaalibiina kuwa guulaysanaya inay yihiin ayb humtan marka waa damiir munfasil laa maxala lahu min alacraab wajacala xisbahu wuxuu ka yeelay xisbigiisa alleh alhaalibiinu ka dhigay waa saa un bay macnuhu uu yahay walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wa kaanat waxay ahayd fii sanata hamsin sanadii shanaad fii shawaalihaa bisheeda shawaal cala asaxiixi min qowlay ahli اlmaqaazi wasiyar labada qowl ahlmaqaazi wasiyar ay leeyihiin midka saxiixa sidaas weeyaan yb wabilah towfiq